لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل وسوغها من لازم لحاضر كظاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب farfac bihaa wansib wajura maca al waduuna almasxuuba al wamatasal bihaa mudaafan ow mujaradan walaa tajur bihaa maca alsuman min alkhala wa min idaafatin litaaliiha wamaa lam yakhlu fahwa biljawaazi wusima asifatu sifa almushabbahatu lagu shabbahayoo loo ekaysiiyey bismi alfaacili haadaa maxaluha sifatun sifa weeye sifada oo ustuxsina la wanaajistay jaru faacilin faacil jaridii macnan xagga macnaha faacilka ah bihaa sifada lagu jaro almushbihatu tan shabihi isma alfaacili ismi faacil shabihi wa sawquhaa dhalaalinteeda min laazimin laazim laga dhalaaliyo lixaadirinna loo dhalaaliyaa waajibin weeye ka daahiri alqalbi jamiili daahiri weeye Eh, halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka sifa mushabaha sida ay u camal fasho amniyadeedii wuxuu ku soo dhex sheegay amniyatu asmaa'i alfaaciliin markii uu ka hadlayey oo annagii soo sheegnayoo ismi faacil hulaai dhammaantii calaa wasni faacil ayaa u qiyaasa calaa wasni faacil waxaan ahaynna kuma yimaado ismi faaciloo xuduud iyo ismilfaacilnimo looga qastayo wasankaa faacila waxaan ahayn ulaai haddii uu ku yimaado waa sifa mushabbaha sida facila laasimkeedoo faciilun iyo afcal iyo faclaan ku yimi facula oo faclun iyo faciil ku timi waa sifa mushabbaha ismi faacil ma ayaan ahayn oo wasaan ahaan qaabka ay u camalfali ayuu sheegayaa musanifka ismigaa faacil ee sifada mushabbahada ah sida ismi faaciloo hal mafcuul qaadanayo ayay u tacay ayay u camalfali oo waxaa lagu shabbahay ismi faacil oo hal mafcuul qaadanayo oo sifada mushabbahada ismiga faacil saddex wej ayay ka shabbahdaa toddoba wejina way ku khilaafsan tahay saddex weji ayay ka shabbahdaayoo kow sifada mushabbahada iyo ismiga faacil labadaba xadad bay tusiyaan iyo weliba faacilkii xadad ka sameeyey xadad iyo faacilkii xadadka sameeye ayay tusiyaan aaniyan labadaba waxay aqbalayaan ifraad iyo taniye iyo jamc tadkiir iyo ta'niis ayay aqbalayaan oo weji labaadoo iska shabahaan weji saddexaad oy sifada mushabbahada ka shabihi ismiga faacil waa shuruud ayay ku camalfali sida ismiga faacil oo ismiga faacil wixii alwata muطlaqan ayuu camalfali jiray waxaan alwadaninna laba sharti ayuu ku camalfalayey sifada mushabbahadaa sidaasi lamida ah. al haddii ay wadata mudlaqan ayay camalfali al haddayan wadaninna hal shardi ayaa loo shardini shardigaasi waa ictimaad waa inay haysato shardigii labaad ee loo shardinaya ismiga faacil oo macnihiisa maadi waa inuusan noqonin ayuu ahaaye sifa mushabbaha macnaheedaba maadi maba noqdo weligeed wax maadiga lasoo dhafa tusto marka kaa loo shardin maayo ee waxaa loo shardinaya ictimaad waa inay haysato sida ismiga faacil saddexdaa wej ismiga faacil ayay ka shabahdaa shuruuda loo shardinayo xadad iyo faacilka xadadka sameeyey tusi tadkiir iyo ta'niista ifraad iyo taniye iyo jamacay aqbali toddoba wejna way ku khilaafsan tahay toddobada wejba matniga ay saaran yihiin tasriixan wa talwiixan imaa tasriixan wa imaa talwiixan qaar si toose ayuu u caddeeyey qaarna ishaare ahaan ayuu ku sheegay toddoba weji ayay ku khilaafsan tahay ismiga faacil toddobada weje ay ku khilaafsan tahay kow ismiga faacil marfuuciisa in loo idaafeeyaa ma bannaana ismiga faacil faacilka uu rafcinaya in loo idaafeeyaa laa yajuusu sifa mushabbahasee marfuuceedaa loo idaafeyn karaya sifatu rusxsina jiru faacil inta uu ka bilaabay wey marfuuceedaa loo idaafayn karayaa oo arrin ay ku khilaafsan tahay ismiga faacil labaad waxay ku khilaafsan tahay weligeed ficli laazimay ka timaadaa ficli mucaddaye kaba timaado waa arrin labaaday ku khilaafsan tahay ismiga faacil mucadde iyo laazim labada uu ka imaanaya arrin saddexaad ay ku khilaafsan tahay sifada mushabbahada ah waxay tustaa thubuut wax markaa sugan oo keliya ah. thubuut iyo dawaam maadi lasoo dhaafay ma tusto mustaqbal aan weli la gaarinna ma tusto xaalo go'i doontana ma tusto waxay tustaa oo keliya ah, hubuut iyo dawaam wax la yidhaahdo waa arrin saddexaad ay ku khilaafsan tahay arrin afraad ay ku khilaafsan tahay ismiga faacil ficliga mudaaric xarakaadka iyo sakaraadka inuu ka waafaqaa laazima markuu khilaafi karo sifada mushabahadase ficliga mudaaricay ka timid xarakaadka iyo sakaraadka inay ku waafaqdaa way dhici karta inay ku khilaaftaana badanba xarakaadka iyo sakaraadka inay ku khilaaftaa haalib oo fara badan inay ku waafaqdaana way dhici karta afar xugum ay ku khilaafsan tahay wey afartaasi labadii beedee aan sheegnay ayuu ku sheegay waa yahay wuxuu soo wadaa sifada mushabbahada ah macmuulkeeda waa inuu sababi noqdaa in damiir loo idaafeeya u noqonayo mawsuufkeeda oo arrin ismiga faacil ay ku khilaafsan tahay macmuulkaa weligii ma horumari karo oo arrin lixaad ay ku khilaafsan tahay macmuulka iyo sifada mushabbahada lama kala faslin karo oo inay isku xigaan lix toddobadaa arrimood ayay ku khilaaftaa toddobadaa arrimoodna matnigay wada saaran yihiin imaa tasriixan wa imaa talwiixan waan sheegi doonaa mid walba marka uu sheegayo sifatun waa khabar muqadama almushbihatu sma alfaacili ayaa waxay wuxuu yahay mubtada almushbihatu tan shabbahday isma alfaacili ismi faacil shabbahday sifatun sifo wey sifadoo ustuxsina la wanaajistay jaru faacilin faacil jaridii macnan xagga macno faacilka ah bihaa sifada lagu jiro waa kow hal xugumay ku khilaafsan tahay weeye oo marfuuceeda loo idaafayn karaya wa sawquhaa dhalaalinteeda min laazimin laazim xaggii ayuu ka ahaaday ficli laazim bay weligeed ka timaadaa waa arrin ay ku khilaafsan tahay ficli laazim ayay ka timaadaa marka laleeyahay ficliga wadcan ayuu laazim u yahay sida qaa'im oo kale ama wadci ma ahe wuxuu eh, isticmaalanaya wuxuu u yahay laazim oo waxaa jira ficliga mucaddaha ah fii bacdi alaxyaan laazim in laga dhigaa bannaan sidee looga dhigi mafcuulkiisaan maqsuud ahayn mafcuulka dal lagama lahayn ficliga iyo faacilka in laisu nisbeeyo oo keliya ayaa dal laga leeyahay wagayru qaasirin ka qaasirin yucad mahmaa yakun maqsuudu nisbatan faqad haddii la doonayo ficliga iyo faacilka in laisu nisbeeyo oo keliya ficligii mucaddaha ayaa qaasir oo kale laga dhigi haddaba ficli mucaddo ahaan jiray laakiin qaasir sidiisa loola dhaqmay sifa mushabaha way ka timaaddaa sida caliim oo kale calima ficli cala alaqal hal mafcuul qaatuu ahaa ama laba mafcuul qaato mafaaciishiisii ayaan maqsuud ahayn dan lagama leh mar haddii aan dan laga lahayna ficliga iyo faacilka laisu nisbeeye keli la doonayo sifa mushabaha way ka imaan karta marka ficliga waa inuu laazim wadcan u yahay ama isticmaalan mid inuu yahay waa yahay waa arrin labaad ay ku khilaafsan tahay isbiga faacil wasawquhaa mubtada ka dhig min laaziminna kaga khabar waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan min laazimin sawquhaada ku tacalluji waa masdere khabarkiina xadaf wasawquhaa sifada mushabahada dhalaalinteeda kaa'inun min laazimin laazim xaggii ayuu ka ahaaday ama wasawquhaa dhalaalinteeda min laazimin laazim laga dhalaaliyo lixaadirina loo dhalaaliyaa waajibu lixaadirina waa xugum saddexaad ay ku khilaafsan tahay xaadir wuxuu u jeedaa hubuut bay tustaa wax sugan oo markaa jooga wax la soo dhaafay iyo waxaan weli la gaarin midna ma tusto xaadirna sida ayuu u jeedaa waa arrin afraad arrin saddexaad ay ku khilaafsan tahay wa sawquhaa sifada dhalaalinteeda min laasimin laasim laga dhalaaliyo lixaadirin wax joogana loo dhalaaliyo waajibun wey ka daahiri اlqalbi jamiili daahirina ee wuxuu ku ishaarayaa miaalka uu celceliyey arin ama xugum afraad oy sifada mushabaha ismiga faacil ku khilaafsantahy xukumkaa afraad waxa weeye sifada mushabbahada ah ficliga mudaaricay ka timid xarakaadka iyo sakaraadka inay ka waafaqdaan dhici kara daahir oo kale oo daahir yadhuru buu ka yimid yadhuru awalka wuu xarakaysan yahay aaniga wuu reeban yahay aalidka wuu xarakaysan yahay raabicana xarfulicraab wey daahirna sidoo kale awalka wuu xarakaysan yahay aanigaa reeban aalidka wuu xarakaysan yahay raabicana waa xarfulicraab sidaa inay u waafaqdo way dhici karto waxaase badan xarakaadka iyo sakanaadka inay ku khilaafto waa hadday ulaai ka timid ulaai wax ka badan hadday ka timi inay waafaqdaa laazima ma garamari karto mudaarica sida ismiga faacilay u imaani ee ulaai markii ay ka timaado sifa mushabaha ficliga mudaaric xarakaadka iyo sakanaadka inay ka waafaqda wax dhici karo weeye ka daahiri اlqalbi iyo qaa'imi اlabi iyo wixii la mid ah inay khilaaftaana badan jamiil aahir oo kale jamiil aahir iyo xasanilweji iyo waxa lamidka waayo jamiil yajmul mudaarici mudaariciisa waa yajmul awalkaa xarakaysan aanigaa reeban aalidkaa xarakaysan jamiilna awalka iyo aaniga labadaba waa xarakaysan yihiin marka xarakadu waa ku khilaafsan tahay sidaa u garo ka daahiriqalbi qalbigiisa kii uu daahirka ahaa jamiil aahiri muuqaalkiisana uu quruxsanaa wacamalu sbi faacili lmucaddaa laha cala alxadi aladii qad xudda wacamalu sbi faacili wacamalu sbi faacili lficli ficli ismigiisa faacil camalkii ficligii almucaddaa hal mafcuul loo tilaabiyey ayaa lahaa iyada u sugnaaday cala alxaddi xad ayuuna ugu sugnaaday aladii xadkii qad xudda loo xadeeyey yacnii sifa mushabbahaa waxay u camalfalay sida ismi faaciloo hal mafcuul qaatay oo kale oo ismi tashbiihan bilmafcuuli bihi ayay ku nasbini waa hadduu macrifo yahay hadduu nakiro yahayna tamyiiznimay ku nasbini waa yahay ismiga faacilse waxa uu nasbinayaa mafcuulu bihi toos oo mafcuulu bihi cad ayuu nasbinayey waxaa kalooy ka shabahdaa shuruudi sida ismiga faacil shuruudi ugu camalfalaya al hadduusan wadanin sifa mushabbahana hal shardi ayay ku camalfashaayo ictibaad waa inay haysato hadday al wadataana bilaa shardin ayay camalfali intaasu u jeedaan wa camalu ismi faacili lmucadaa mid la tillaabiyey ismigiisa faacil camalkiisii oo kale ayaa lahaa sifada u sugan cala alxaddi xad ayuuna ugu sugnaaday aladii xadkii qad xudda loo xadeeyey wa sabqu maa tacmalu fiihi mujtanab wa kownuhu daa sababiyatin wajab afar arrimoodoy ismiga faacil ku khilaafsantaed hayse laba arrimoodna halkuu kaga daraya wa sabqu maa shay horumarkii tacmalu ay ku camalfali fiihi maaga horumar uu horumaraa mujtanabun waa laga fogaani wa kownuhu macmuul ahaanshihii daa sababiyatin u noqdaana wajaba waajib wey laba arrimood oo ismiga faacil ay ku khilaafsan tahay ayuu musanifka beydkan ku sheegay afarna horay baad u soo haysay lix bay noqonayaan labada arrimood oo halka kaga daray waxa weeyaan sifada mushabbahada ah ismiga ay ku camalfalayoo tashbiihan bilmafcuuli eh, bihi ay u nasbini weligii ma hormari karo ismiga faacil mafcuulu bihigiisa wuu hormari karaya amaa sifa mushabbahaa shayga ay nasbiniyoo tashbiihan bilmafcuuli bihi ay kuna nasbini weligii in la hormariyaama bannaano taqdiimku ma bannaano waa yahay waxaa kale arrin labaad ay ku khilaafsan tahay ismiga ay nasbini sababi waa inuu noqdaa sababi wuxuu u jeedaa sifadan mushabahadaa cidda ku sifoobi damiir u noqonayaa waa inay wadato ama aloo waa inuu wataa ismigaa ama ha loo idaafeeyo ama yaan loo idaafaynin damiir u noqonaya mawsuufka macmuulka waa inuu wato oo waa inaad tidhahdaa zaydun xasanun wajhuhu ama xasanulwajhi minhu aad ku wado oo damiirkaa uu xadfan yahay qadaran yahayna waayo waxaan suuroobi karin ajnabi inay nasbiso oo la yidhaahdo zaydun xasanun camran wax bannaan maaha macno ahaanba asixi maayo ismiga faacilse ajnabi iyo sababi labada wuu nasbin karaa oo zaydun daaribun ghulaamahu inaad tidhaahdaa bannaan oo damiir u idaafayso zaydun daaribun camran inaad tidhaahdaana waa bannaan tahay waa laba arrimood ay ku khilaafsan tahay iyo afar horon haydee lix wa sabqu maa shay horumarkii tacmalu shayga macmuulka aan hormari karin oon sifada mushabbahada ka hormari karin waa macmuulka tashbiihan bilmafcuulu bihi ay ku nasbini ee macmuul oo dhan maaha macmuullada kaleay ku camalfasho ilaa waxay ku camalfali jaar iyo majruuru daraf xaala tamyiiz mafaaciishii oo dhan mafcuulu bihi mooye waa ku wada camalfali mafcuulu mulaq iyo mafcuulu macahu iyo mafcuulu liajli waxoo dhan ay nasbini karta macmuulaadka ay ku camalfali karta waa hormari karaan wixii sabab kale loogu diido mooye ee kan la diidaya inuu horumaraa waa macmuulka ay ku nasbinhaysaa tashbiiha bilmafcuuli bihi kaa weeye kan la diidaya inay waayo macmuulkan tashbiiha bilmafcuuli bihi ay ku nasbini imaa faacilnimay ku rafcini faacil lama hormaro imaa mudaafu ilayhinimay ku jari mudaafu ilayhina mudaafkiisa kama hormaro imaa tashbiiha bilmafcuuli bihi bay ku nasbini oo wuxuu ka daciifsan yahay uu ka liita ismiga faacilay ay shabihi macmuulkiisii buu ka liita ismiga faacil macmuulkiisa horumarkii waa horumaraya laakiin isagu maadaama uu ka liito lama horumarin karo sidaa ayuu noqonaya wa sabqu maa shay horumarkii tacmalu ay ku camalfali fiihi maaga horumarkii mujtanabun horumarkaa waa laga fogaani wa macmuulka ahaanshihii daa sababiyatin sabab mid u saaxiiba uu yahayna wajaba waajib wey farfac biha waصib wajura maca al waduuna almasxuba al wamatasal biha mudaafan ow mujaradan walaa tajur biha maca alsubar min alkhala wa min idaafatin litaaliiha wamaa lam yakhlufahuwa biاljawaazi wasima farfac rafci bihaa sifada mushabbahada ah ku rafci wansib ku nasbiyo wajurro ku jar maca al almaceeda xal ay tahay waduuna al al la xal ay tahay masxuuba al al mid lala saaxiibiyey ku rafci ku nasbi ku jer wamaa shay ku rafciyo ku nasbiyo ku jer ittasala ku xiga bihaa sifada ku xiga mudaafan xaal uu yahay mid la idaafaynaya oo mujaradan xaal uu yahay mid la qaawiyey walaa tajruur ha jarin bihaa sifada ha ku jarin maca al almaceeda xal ay tahay suman ismi ha ku jarin ismiga oo khalaa ka khaali ahaaday min al al ka khaali ahaaday wamin idaafatin uu idaafeenna ka khaali ahaaday litaaliyihaa asha mid ay raacday loo idaafeeyo wamaa shayga lam yakhlu aan khaali noqonin fa huwa kaa wusima waa la calaameeyey biljawaazi bannaani ayaa lagu calaameeyey halkani wuxuu ka hadlayaa sifada mushabbahada iyo macmuulkeeda suwar ay leeyihiin lix iyo soddon suuro ayaa ugu sahlan in laga keeno kumanyaal qaaraa ka keenayaa suura sabaanko kale intuu jadwal sameeyo ilaa kuban u gaarsiinaya farabadini laakiin eh, lix iyo soddonka ayaa macquul oo la fahmi kara lix iyo soddonkaba iyagoo sidoodan biyo ismarayni ibnu caqiilkaa dhigaya si weliba waadixo fiican ayuu u dhigay waayahay lix iyo soddonkaa suura waxawaay waxay ku imaanayaan sifada mushabbahada ah laba suura ka suurowda labadaa suura waxa weeye al inay wadato iyo inayan wadanin alxasan in la yidhaahdo iyo xasan in la yidhaahdo labadaa mid un weeye sifada mushabahadaa macmuulka ay ku camal camalfalayna lix suuraa ka suurowda macmuulkeedana lix suura ayaa ka suurowda lixdaasi waxa weeye macmuulka al inuu wato mid al wata in loo idaafeeyo damiir in loo idaafeeyo al iyo idaafo labadaba inuu ka jarridan yahay mid al iyo idaafo ka jarridan in loo idaafeeyo damiirka mid loo idaafeeye in loo idaafeeyo lixdaas suuro ayaa ka suurowda ibnu caqiilkaas si waadixa u qoraya lixdaas suuro aan ku celiyo macmuulka sifada al inuu wato alwejhi alxasanulwejhi ama xasanulwejhi inuu yahay oo macmuulka al inuu wato alwejhi yahay iyo mid al wata in loo idaafeeyo oo wejhil abi la yidhaahdo iyo damiir in loo idaafeeyo wejhihii la yidhaahdo iyo mid damiir loo idaafeeyo in loo sii idaafeeyo oo la yidhaahdo wejhi abiihi iyo aliyo idaafo midnaba inuusan wadanin wejhin la yidhaahdo iyo mid aliyo idaafo midnaba aan wadanin in loo idaafeeyo xasani wajhi abin la yidhaahdo lixdaa suuraa ka surowda hee lix labadii suure ee sifada ka suroobaysa ku dhufo laba lixaad laba iyo toban ayay noqonayaan iyagoo laba iyo toban oho laba iyo toban aad haysato macmuulka sifada qaabkay ugu camalfali marka la eego iyo icraabka uu qaadanayo saddex icraab buu qaadanaya faacilnimo inay ku rafciso tashbiihan bilmafcuuli bihi inay ku nasbiso ama tamyiiznimo mudaafunimo ilayhinimo inay ku jarto saddexdaa icraab ayuu qaadani rafca iyo nasbe iyo jar farfac bihaa wansib wajura meesha uu leeyahay rafca iyo nasbe iyo jar saddexdaasuu qaadanaya laba iyo toban aad haysay saddex ku dhufo soddon iyo lix suura sidaa ayay ku imaana soddon iyo lixdaas suura afar suura mumtanica ah. afar suura ayaa wax suuroobaya ahay cinda aljumhuur laba iyo soddonna saxiix weeye <clears throat> afartaas suura adaaba garan karaya sifada mushaba horta ismi alwata in la idaafeeya ma bannaaneen waa annagii soo sheegnay soo maaha oo baabulidaafa bilowga baa ku soo marray waxaa jirtay suwar aan ka soo reebnay han suura afar yuu musanifka qoray hal suurana waa ku darnay han jeer ayaa ismi alwata la idaafeen karay hantaa jeer shantaba mudaafka waa inuu wasbi yahay soo sidaa ma wadil muxuu ahaa wa waslu albida mudaafi muqtafar in wusila biaani kaljacdi shacar aw biladii lahu udiifa aani ka zaydun idaaribu ra'si اljaani wa kownuhaa fi lwaصfi kaafinan waqa muhanan aw jamcan sabiilahu taba afar suuruu sheegay afartaa suura waxay ahaayeen afartaa suura waxay ahaayeen sifadiioo al wadata mudaafu ilaahigana al inuu wato hal suuray ahayd suuro labaad sifadiioo al wadata yaa mudaafu ilayhiga lasii idaafeeyo mid alwadka loo idaafeeyey saddexaad ifadii ayaa taniye ah afraad ifadii iyo jamcu mudakar saalim afartaa suuru musanif ka sheegay hal suurana wuu ka tegayoo macmuulkii ayaa waxaa loo idaafeeyey damiir mid alwata u noqonayo shantaa suuray ahayd shantaa suura wixii aan ahayn sifada in al la geliyo mudaafu ilayhigana al usan wadanin wax suuroobi kara maaha afar suurayna noqonaya afartaa suura waxaa weeye sifadii albay wadatay mudaafu ilayhigana wuxuu noqday mujaradan oo alxasanu wajhin wax bannaan maaha sifadiioo al wadata mudaafu ilayhigii al inuusan wadanin wax dhici kara maaha waa kow suurada labaad mudaafu ilayhigii sifadii al ayay wadata mudaafu ilayhigii ayaa waxaa loo idaafeeyey mid aan al iyo idaafo midnan wadanin oo alxasanu wajhi abin baa tiri suuro labaadoo mumtanica wey suuro saddexaad mudaafu ilayhigii alma wato sifadii albay wadatay intaba mudaafu ilayhigii alma wato waase la idaafeeyey waxaa loo idaafeeye damiir aan u noqonaynin mid al wata zaydun alxasanu wejhihi baa tiri waa arrin saddexaadoo mumtanica ah. arrin afraad mudaafu ilayhigii alma wato waa la idaafeeyey midaan alwadanin ayaa loo idaafeeye laakiin damiir aan mid alwato u noqonaynin ayaa loo sii idaafeeyey oo waxaa tihi alxasanu wejhi abiihi afartaa suura ayaa mumtanica afartaa suura wixii aan ahaynna jaa'is wey way bannaan tahay afartii suura iyo suwarkii saxiix ahaa yuu ishaarayaa musanifka matnigiisa waa laga qaadan karayaa laakiin ibnu caqiilka markaad fiiriso waadix bay noqoni farfac wansib wajurro saddexda ficliba masxuuba al ayay ku tanaasucayaan oo mafcuulu bihi ah macnihiina wuxuu noqonayaa farfaca rafci bihaa sifada mushabbahada waxaad ku rafcisaa wansib ku nasbi wajurra jar maca alal maceeda xaal ay sifada tahay waduuna al al la-aanteeda xaal ay tahay oo maca al waduuna al bihaa damiirkeeda ayuu xaalo ka yahay ama wuxuu xaalo ka yahay bihaa damiirkeedu xaalo ka yahay macnihiina wuxuu noqonayaa sifadaa al wadato ama aan al sifadaa al wadato alxasana ama duuna al weeyaanoo xasana sidaa ayuu u jeedaa warfac rafci bihaa sifada ku rafci wansib ku nasbi wajurra jar maca alalmaceeda xal ay sifada tahay wa duuna alla'aanteeda xal ay sifada tahay waxaad ku rafcisaa ku nasbisaa ku jartaa masxuuba al macmuul alla la saaxiibiyey oo al wata alweji ah shay ku rafciyo ku nasbiyoo ku jar itasala ku xiga bihaa sifada ku xiga mudaafan xaaluu yahay mid la idaafeeyey mid sifada ku xigoo la idaafeeyeyna ku rafci ku nasbi ku jar oo maxaa loo idaafeeyey mid al wataa loo idaafeeyey mid damiir loo idaafeeyaa loo idaafeeyey mid mujaradaa loo idaafeeyey waxaaso dhan ka suuroobi karaya wamaa shay ku rafciyo ku nasbiyo ku jer itasala ku xiga bihaa sifada ku xiga mudaafan xaal uu yahay macmuulkaa mid la idaafeey ow mujaradan xaal uu yahay mid la qaawiye walaa tajrur ha jarin bihaa sifada ha ku jarin maca alal maceena xaal ay tahay sifadiioo al wadato alxasana ha ku jarin masxuuba alal mid lala saaciiyo walaa tajrur ha jarin dheh bihaa sifada ha ku jerin maca al almaceeda xal ay tahay suman ismi ha ku jerin ismiga oo khalaaka khaali ah min al alka khaali ah ismiga aan al wadanin sifadii oo al wadata ha ku jerin wa min idaafatin idaafana ka khaali ah litaaliyiha casha mid la xidhiidha loo idaafeeyey yacnii macmuulaan asagu al wadanin mid al watana aan loo sii idaafaynin sifadii oo al wadata ha ku jerin intaasuu ujeeda wamaa lam yakhlu fahuwa biljawaazi wusima intii horu ku celiyey wamaa shayga lam yakhlu ashan aan khaali ka ahayn fa huwa kaa wusima waa la calaameeyey biljawaazi bannaani ayaa lagu calaameeyey oo waa loo idaafayn karaya waayahay lix arrimoodoo sifada mushabbahada ismiga faacil ay ku khilaafsan tahay ayaan soosoo sheegay waxaad ku toddobayni wamatasal biha mudaafan itasaladaa wuxuu kugu tusinayaa macmuulka sifada mushabbahada ay ku camalfali iyo sifada mushabbahada lama kala faslin kare waa inay isku xigaan uma tasaladaad ka qaadani wallahu aclam wsala allah wsala allah